بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المفعول فيه وهو الظرف waxaynu ka bilaabanaynaa cashirka boga laba boqol iyo lixdan almafcuulu fiihi wa huwa darfu baabkan waxaa loo yaqaanaa mafcuulu fiihi baa loo yaqaanaa culimmada qaarna waxay u yaqaaniin addarfu bay u yaqaaniin ereyga darafka ihina luqadda waxaa la odhan jiray alwicaa almutanaahi ladraaf weelka afka ballaadhan ayaa daraf loo yaqaanaa sida waraaqdan hadda aynu galalka aynu waraaqaha ku ridanno oo kale aynu daraf u nidhaahna waxaa darafkan looga jeedaa wixii makaan iyo meel magacu ah ama zamaan iyo wakti wixii magacu ah ayaa daraf la odhanayaa oo siduu darafka iyo weelku waxa ku jira uu u weeleeyo ayuu makaanka iyo zamankuna waxa dhexdiisa dhaca u weeleeyaa wاlmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa mafcuulu fiihigu maaka weeyaan sullita calayhi lagu diro ama lagu diray caamilun caamil baa lagu diray caamilka oo calaa macnaa fii fii ku sugan kow waxa ku camalfalaya caamil macnaha fii sita oo ereyga dhex a ah laga dhadhaminayo oo min ismi zamaanin zaman magacu ah ka sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi khamiista dhexdeeda iyadoo fii meesha ayna oolin ayaan haddana ereyga dhex a ah ka dhadhaminaynaa ka sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi khamiista maalinteeda dhexdeedii baan soomay ow xiinan xilli baan soomay ow usbuucan wiig baan soomay saddexdaa tusaale darfu zamaankii buu ka soo qaatay yowm alkhamiis qaybtii mukhtaska ahayd buu ka soo qaatay ow xiinan mubham ayuu ka soo qaatay oo waa qaybtii mubhamka ahayd ayuu ereyga xiin ah ka soo qaatay oo lama garanayo qadar mucayan ah ma aha ow usbuucan qaybtii la odhan jiray kam ayay jawaab u dhacdaa ayuu sheekhu ka soo qaatay walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa mafcuulu fiihigu maaka weeyaan sullida lagu diray calayhi dushiisa caamilun caamil caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan oo min ismi zamaanin ismu zamaan ah ka sumtu waan soomay oo kaleba weeyi yowma alkhamiisi maalintii khamiistii ayaan soomay ow amase xiinan xilli baan soomay ow amase usbuucan wiig baan soomay aw ismi makaan ama ismulmakaan ayay magacu tahay mubhamin mubhama oon la garanaynin ismu zamaanka mubham kumaynaan qaydin mukhtas iyo mubham kii la dooni ha ahaado laakiin ismulmakaanka mubham baa lagu qaydayaa oo mukhtaskiisu isagu majruur buu noqdaa wa huwa isaga mubhamkiihi aljihaatu waa jihooyinka asitu lixda lixda jiho xagga sare iyo xagga hoose iyo hore iyo dabada iyo midigta iyo bidixda lixdaa jiho kal amaam waa xagga hore oo kale walfowq waa xagga sare oo kale walyamiin waa midigta oo kale waa cagsihinna iyo saddexdaa inta ka soo horjeeda amaam maxaa ka soo horjeeda khalfa baa ka soo hor jeeda fowq maxaa ka soo hor jeeda taxtu baa ka soo hor jeeda yemiin maxaa ka soo hor jeeda yemiin maxaa ka soo hor jeeda maxaad tidhaahdeen shimaal baa ka soo hor jeeda shamaal maaha shamaal waa waqooyiga haddaan shiinka fadxiyo waqooyi buu noqonayaa waa shimaal baa ka soo hor wa naxwuhunna iyo kuwaa kuwa lamidka ah kuwaa kuwa lamidka ihina waa lamidoo waa looga qiyaasan ka cindo oo agta aba weeye walladaa oo agta aba weeye walmaqaadiiru iyo maqaadiirta maqaadiirtu waa wixii miqdaar la garanayo ama qiyaas la yaqaan waxa ku sugan baa almaqaadiir loo yaqaanaa kilomitir la yaqaan ama mitir la yaqaan ama cabir aduu la garanayo kal farsakhi oo kaleba weeyi farsakhi iyo wamaa siiqa laga dhalaaliyey wamaa kasiiqa laga dhalaaliyey min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa ka laga dhalaaliyey wamaa siiqa min masderi caamilihi maantaynu dhiganaynay qolada sarfiga wamaa siiqa min masderi caamilihi waxaa looga jeedaa ma xasuusantihiin darfulmakaanka miimiga ah iyo darfu zamaankii miimiga ahayn maanta dhiganaynay kuwii laftoodaa la yidhaha maa siiqa min masderi caamilihi haddaba marka caamilku uu jeleso yahay maxaad jeleso ka dhalaalini jelase ka keentee jelasa yejlis waa shuuratulkasra maxaa la odhan jiray qaacidadii iftax masderan wasiwaa ku keen markaa maxaad odhan darafyadii mejlis haddaba shardi waxaa ah marka mejliskani uu daraf noqonayo inuu caamilku jelase yahay eeg waa in caamilka iyo ereygan darafka ihi ay isku mid yihiin waxaa inaga baxay kelmaddii laamiyuhu uu lahaa waftax mawdica alkasri waftax mawdica ereyga mawdica sa uma ogid inuu darafkii makaan oo kale yahay hadda mafcuul bahal ahaa icraabaan qolada icraabtaaye mawdic alkasi ereyga mawdici waa wadaca darafkeegii makaan kolkaa hadda ma aha daraf makaannimo mafcuulnimaa la icraabaya waayo mawdican ereyga ku camal falaya inay isku masder laga ishtiqaaqdu shardigu yahay oo majliska jelasa waa inay ku camal falayso jelastu majlisa cali waa inaad tidhaa laakiin laamiyu halkaa wuxuu yidhi waftax mawdica alkasri waxay ahayd inuu yidhaah wadac mawdica alkasri eeg ereyga wadaca ee caamilka ah iyo ereyga mawdicee darafka ihi waa inay isku maajo iyo isku xuruuf yihiin wadac mawdica alkasri halkuu ka odhan lahaa ayuu waftax ka yidhi laamiyo kol hadduu waftax yidhi maxaa kala baydhay darafkii iyo caamilkii baa kala baydhay kolkaa darafku darafnimadii wuu ka baxayaayo waxba hadda daraf baa lagu nasbiyey ma odhanaysin waxa daraf uun ad ku tilmaami isaga iyo caamilku markay iswaafaqsan yihiin wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida ereyga maqaacidiihi waa jamcu maqcad maqcadkaa iyo naqcudu miyaan qucuud laga soo wada ishtiqaaqan saas oo kale markay yihiin baad darafnimo ku nasbinaysaa hadday kala baydhaanse kuma nasbinayno darafnimo iyo ka siiqa laga dhalaaliyey wamaaka siiqa laga dhalaaliyey min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisa kii laga dhalaaliyey caamilka masderkiisaa laga dhalaalinaya shan iyo konton qodob ama boqol iyo toban qodob ayaynu saaka dhiganaynay cashirkeennii boqol iyo toban shan iyo konton ahaa makaani iyo shan iyo konton ahaa zamaani kolka waa intii uun waa boqol iyo tobankii tobankiibuu halkan ku ishaaraya kelmaddanaa boqol iyo tobankii lafteediiya haddaba kelmaddan waxaa fahmaya arday aan sarfiilo ahayn sidaa laguma odhan karo ama arday aan sarfi dhigan sidaa laguma odhan karo qofkii sarfiga dhigtay uma fahmaya ka siiqa laga dhalaaliyey min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisa ka laga dhalaaliyey caamilku masder buu leeyahay masderkaa ka laga dhalaalinayo waa labadii daraf makaan iyo zamaanba de waynoo noqonayeen ka qacatu waan fadhiistay maqcadda zaydin zayd halkuu fadhiisanayey oo kaleba weeyi qacatu waan fadhiistay maqcada zaydin ereygaa maqcad ah ficilka qacadda ah ayaa la kala dhalaaliyey oo waynu aragnaa waa isku maadade qucuud baa mid kasta laga dhalaaliyey halkaasuu sheekhu kaga baxay cashirkii darafka la odhan jiray si kale haddaynu u dhigno wax kastooo zaman iyo wakhti magacu ah iyo wax kastooo makaan iyo meel magacu ah waxaa la odhanayaa waa daraf hadduu zaman magacu yahayna waa daraf zamaan hadduu makaan magacu yahayna waa daraf makaan haddaba darafkii qayb baa ficilada laga ishtiqaaqda oo waa darafka miimiga ah iyo zamaane miimiga ah iyo darfulmakaanka miimiga ah labadaa maasiiqa loo yaqaan maasiiqa min masdari caamilihi maasiiqa min almasder qura laguma dayin karo waa min masdari caamilihi waxay ka dhigan tahay caamilka iyo isagu isku xuruf ahaadaan qacata qacatu maqcadan jalastu majlisan eeg darabtu madriba eeg madrib daraba iyo madrib hadday kala baydhaan baa la odhanayaa kolkaa shardigiina ma buuxin walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa isagu maaka weeyaan sullida lagu diray calayhi dushiisa caamilun mid ku camal fala oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan oo min ismi zamaanin ismu zamaan ah ka sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi maalinta khamiistaan soomayba weeye hadda iminka markaan sumtu yowmaalkhamiis idhaa ereygaa yoom ah fii baan macnaheegii ka dhadhansanaynaa sumtu waan soomay yowma alkhamiisi khamiista dhexdeedii dhexdeedii hadda fi meesha ma taal waa khamiista dhexdeeda haddana la soomayaa ow xiinan ama xilliba ow usbuucan ama wiigba aw ismi makaanin ama waa ismulmakaan mubhamin mubhama ismulmakaan mubhama oo ismulmakaankana mubham baa shardi ah inuu yahay ismu zamaanna mubham iyo mukhtaskuu dooni ha noqdo ama mubham ha noqdo ama mukhtas ha noqdo talow maxaa carabtu ay ugu kala leexdeen ugu kala eexdeen labada daraf ee loo yidhi makaankana mubham baa shardiya zamaankana waa mutlaq maxaa loo yidhi eexasha ma taalee dalaalada marka laga hadlayo balaaqada balaaqada marka dalaalada la joogo dalaalada ayaa kala awood badan saddex baa loo qaybiyaa dalaalada dalaala lafdiya inay tahay dalaala alcaqliya inay tahay iyo dalaala alcaadiya inay tahay iyo dalaala alwadciya inay tahay saddexdaasa dalaalada loo qaybiya caqliyada inaga daa caadiyadana inaga daa wadciyada u kaalay haddaba dalaaladan wadciyada la yidhaah ama dalaalada lafdiyada la yidhaah ayaa u qaybsanta iyaduna adalaala lafdiya dalaalo la yidhaahdo mudaabaqo iyo dalaalo la yidhaahdo tadamuniyo iyo dalaalo la yidhaahdo iltizaamiyo saddexdaa dalaalo waxa ugu awood badan dalaalada loo yaqaano wadciyada ama muطaabaqada dalaala mudaabaqa insaan ereygi ihi insaan waa maxay macnihiisu waa noole fikira sow maaha ereyga insaana haddaan noolo fikira aan uga jeedno waa dalaala mudaabaqa magacan wixii loo dejiyey iyo wuxuu kutusayo ayaa iswaafaqsan waa dalaalada ugu awooda badan haddii insaan looga jeedo fikiro qura ka waran ama noole qura un haddii insaan looga jeedo ka waran wixii loo dejiyey nuskiibaa looga jeedaa dalaalada tadamuniya la yidhaahdaa haddii insaanka looga jeedo qosle ka waran qosle mid qosla ee insaanka iyo qoslu way islaazimaan dalaaladaasi maxay noqonaysaa markaa waa he iltizaamiya waa ta ugu daciifsan iltizaamiyadu tadamuniyada ku soo xigta mudaabaqadaa ugu awood badan haddaba marka darf zamaan iyo daraf makaan la eego ee caamilka aynu qiimayno caamilka oo ficila markaan qiimayno ficilka macnihiisu waa laba shay waa masderka iyo zebanka hadda jelasa maxay kutusaysaa zeban tegey iyo fadhiisi waa masder iyo zeban haddaba darfu zamaanku ficilka dalaaladiisa miyuuna jus ka ahayn qayb muuna ka ahayn darfu zamaanku waa ficilka macnihiisa qayb ka tirsan oo ficilkaa zebanka kutusa darfu zamaanka marka horeba ficilkaa kutusayey dalaaladiisu ma mudaabaqa mise waa tadamuniyo mise waa iltizaamiyo waa dalaala tadamuniya wey tadamunku juz buu ahaa waa dalaala tadamuniya haddaba ficilku tusida uu zamanka kutusaya waa tadamuniyo waa dalaaladii labaad laakiin ficilku tusinta uu makaanku tusayo waa iltizaamiyo oo dalaaladiisa shuqulkuma leh ficilku masder buu kutusaayo makaanku dee masder ma aha zamanna wuu kutusaayo makaanku zamanna ma aha laakiin dhacdadaa u baahan xadadkaa oo shay kastoo la qabanayo waa inagii lahayn meel lagu qabto u baahan yahay makaanka waa loo baahan yahay iminka masalan haddaan tuke idhaa maxaa qalbiga kaaga soo dhacaya tuke madow baa kugu soo dhacaya madow soo ma xasuusanaysid madowun hadda ilaahay u abuuri karaa tuke yaroo cad tuke cad ilaahay hadduu doono haba abuuree aduu tuke marka la yidhaahdo shay laazima ayaa jira shay yaroo laazima ayaa jira oo tukaha madowgaa iska laasimaysa aynu ognahay haddaba ficilku tusinta uu makaanka ku tusayaa waa dalaala aliltizaamiya waa dalaalada ugu daciifsan tusinta uu ku tusinayo zamaankana waa dalaala tadamuniya waa martabada labaad labadan dalaalaha kale xoog badan kolkaa ficilku awoodda uu u leeyahay zamanka inuu nasbiyo dee waaba macnihiisiiya wuu ka awood badan yahay tuu makaanka u leeyahay kolkaa zaman oo dhan wuu wada nasbiyey ama xagga makaanka markaan eegno qeybta mubhamkaunbuu nasbinayaa walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa mafcuulu fiihigu maaka weeyi sallida calayhi lagu salliday ama lagu diray caamilun caamil baa lagu diray caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan oo min ismi zamaanin ismu zamaan ah ka sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi maalintii khamiistii ayaan soomay ow xiinan ama xilli baan soomay ow usbuucan ama wiig baan soomay aw ismi makaan ama ismu makaan ah mubhamin mubhama wahwal jihaatu waa jihooyinka asitu lixda ah ka amaam kal amaami xagga horeoo kale weeye walfawqi xagga sareoo kale weeye walyamiini midigtoo kale weeye wa cagsihinna iyo cagsigoogii welibana wa naxwuhunna iyo waxaa la midka ah ka cindo oo kale weeye walada oo kale weye walmaqaadiiru iyo maqaadiirtii kalfarsakhi sidii farsakhi iyo beriidkii iyo wixii la midka ahaa iyo wamaa siiqaka laga dhalaaliyey min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisii ka qacatu waan fadhiistay maqcada zaydin zayd halkuu fadhiisanayey alraabicu ka afraad oo min almafcuulaati mafcuulaadkiihi almafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa almusamaa waa ka lagu magacaabo darfan daraf waa ka lagu magacaabo wa huwa isagu kullu smi zamaan waa ismu zamaan kaste ow makaanin ama ismulmakaan kaste oo sullita calayhi lagu diray caamilun caamil lagu diray caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan ka qowlika oo kaleba weeyi sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi ereygaa calaa macnaa fii caamilka haddaad doonto ha ka sifaynin ow makaanin makaan baa ayuu noqonayaa sullita calayhi caamilun caamil baa lagu diray calaa macnaa fii buuna ku sugan yahay ka qawlika oo kaleba weeyi sumtu waan soomay yowma alkhamiisi maalintii khamiistii ayaan soomay wajalastu waan fadhiistay amaamaka hortaadii ayaan fadhiistay wa culima waxaa la ogaaday mimaa kii waxaa laga ogaaday dakartuhu aan kuu sheegay annahu sha'nigu inuu yahay annahu laysa inuuna ka mid ahayn min aduruufi darafyada yowman ereyga yowm ah iyo waxaytu ereyga xaytu ah yowman iyo xaysu darafka kamid maaha hadda daraf kaste ma aha waa aayadahan markay ku jiraan waa min qowlihi tacaala ilaahay qowlkii markay ka yihiin innaa annagu nakhaafu waxaan ka baqaynaa min rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa waxaan ka baqaynaa yowman maalin ayaanu ka baqi cabuusan wejiga bedelaysa maalintaa haddaba cabuuska lagu tilmaamay maalintaa ayaanu rabbiga iyo ka baqaynaa markaan eegno innaa nakhaafu min rabbinaa yowman ereygaa yowman ihi waxa weeye daraf noqon maaye mafcuulun bihi buu iska noqonayaa waayo macnaa fii baa laga waayey innaa nakhaafu waanu baqi yowman maalinta dhexdeedaanu baqi ma aha waa yowman maalinta lafteedaanu ka baqi maalinta lafteeda maalinta lafteedaanu ka baqaynaa baa laleeyahy haddaba si toosa waxaa inoogu muuqata markaynu nidhaahno maalintaa fii kuma dhex jirto inayna noqonaynin maxay ma noqon karaysa markaa daraf daraf maaha aayaddaasi oo waa daraf odhan mayno yoomka ku jira waa mafcuulun bihinimo caadiya ayaad odhanaysaa waan ku nasbiyey waa kow aayadda kale wa qowlihi tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisa ilaahay wuxuu yidhi allaahu ilaahay baa aclamu u cilmi leh xaysu yajcalu halkuu yeelayo risaalatahu markaynu eegno ereyga xaysu ah xaysu markaynu eegno daraf maanta ma aha waxa weeye mafcuul bihi caadiya waayo allaahu ilaahay baa aclamu u cilmi leh xayثu yajcalu xayثu halka meeshaa dhexdeeda ma aha waa xayثu meesha lafteedu ilaahay u cilmi leeyahay oo haddii lagu yidhaha aclamudu mayadaa mafcuulun bihi qaadan jirtay kollay sheekhu u xallin doonaayo iyadu ma qaadanaysee erey la macno ah oo ay ku tusayso ayaa iska nasbinayaa baad odhan fa innahumaa iyagu wain kaanaa haba ahaadaan zamaanan zamaan iyo wa makaanan zamaan waa yowm makaankuna waa xayu laakinahumaa ha ahaadaan iyaguye laysaa maaha calaa macnaa fii fii macnihiigama sitaan wa inama almuraadu waxaa loo jeedaa annahum iyagu yakhaafuuna way baqayaan nafsal yowmi yowmka naftiisay ka baqayaan wa anna allaha ilaahay tacaalaa sarreeye yaclamu wuxuu og yahay nafsa almakaan makaanka naftiisa almustaxiqi mutay liwadci risaalati risaalada oo waxyiga in loo dhiibo diinta halka la barayo ilaahay baa u cilmile subxaanahu wa tacaala falihaadaa sidaa darteed ucriba waxaa la ecraabay kullun minhumaa kullun mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsan mafcuulan bihi baa la ecraabay wa caamilu xaysu caamilu yowman kama hadlin oo yowman caamilkeegu waa yakhaafuuna oo way qaadan laakiin xaysu caamilkeegu aclamuda ka horraysa ma noqon karo oo aclama waa ismu tafdiil ismu tafdiilkuna sidiisaba waxba ma nasbiye mafcuul ma qaato mafcuul waa inuu haddaba da xaysuda ka horaysa uu ka hadlo wa caamilu xaysu xaysu caamilkeegu ficlun waa ficil muqadarun la qadaray dalla calayhi waxaa ku tusiyey aclamu ee yaclamu wuu og yahay xaysu halka yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa wa annahu laysa minhumaa ka mid ma aha aydane naxwu an tankixuuhunna ereyga an tankixuuhunna fii waa laga dhadhansanayaa laakiin ka mid maaha oo min qowlihi tacaalaa wa tarqabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhunna inaad guursatiin halkaa fii baa laga dhadhansanayaa waayo ficilka rakiba ah sidiisaba lama macneeyo haddii ayna laba xaraf la soconin hadday can la socotona waa nacayb rakiba can haddaad aragto wuu nacay weeyi sida xadiiskii man rakiba can sunnatii falaysa mini ka sunnahayga nacaa iga mid maaha buu rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam rakiba hadday can raacdo waa nacay hadday rakibo fii raacdana waa jacayl kolka aayaddan haddaba fii baa la socotay waxaana la ogyahay ereyga an ah xarafka jaar ee ka horeeya in la xadfo oo la qiyaasan karaynu ognahay waa la xadfaa fiidii unbaa la xadfay haddaba fiida macnaheegaoo qurihii inuu joogo ayaa la rabay fiida macnaheegii oo qurihii inuu joogo ayaa la rabay fiida macnaheegiiyo qurihii hadda macnihii wuu joogaaba oo iyadiibaa xadfan laakiin ereygan ka dambeeye masdarka ah ayaan zamanna ahayn makaanna ahayn wa annahu laysa minhumaa ka mid maaha aydane naxwu an tankixuuhunna oo min qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ka ahaatay wa targabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhunna inaad guursatiin li'annahu isagu wa in kaana haba ahaado calaa macnaa fii fii macnaheega mid ku sugan haba ahaadee laakinahu isagu laysa zamaanan zaman ma aha walaa makaanan makaanna ma aha waclam niyahu waxaad ogaataa anna jamiica asmaa'i zamaan asmaa'u zamaanka oo dhani taqbalu way aqbali annasba in la nasbiyo cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo walaa farqa farqina fii daalika kaa dhexdiisa ma aha bayna almukhtasi ka mukhtaska ah ee minhaa iyada ka tirsan iyo walmacduudi ka macduudka ee la tirinayo iyo walmubhami ka mubhamka ah wanacni waxaan uga jeednaa bilmukhtasi maa yaqacu ka dhacaya jawaaban jawaab limataaka u dhacaya ka yowmi alkhamiis oo kaleba weeyi wabilmacduudina waxaan uga jeednaa maa yaqacu ka dhacaya jawaaban jawaab likamka u dhacaya kalusbuuc iyo washahri iyo walxawl wabilmubhamna waxaan uga jeednaa maa laa yaqacuka aan dhacaynin jawaaban jawaab lishayin shay aan u dhacaynin oo minhumaa labadooda ka tirsan kalxiini oo kale weeyi walwaqti oo kale weeyi wa anna asmaa'a almakaan asmaada asmaa'ulmakaanka la yidhaa laa yantasibu ma nasbismayo minhaa xaggeega cala darfiya darafnimo kuma nasbismayo ilaa maaka mooyaan kaana ahaada mubhaman mubham ahaada mooyaane walmubhamu mubhamkii halaathatu anwaacin waa saddex nooc mubhamka culima saddex nooc ayaa laga dhigayaa mubhamkii saddex nooc ayuu noqonayaa axaduhaa midkood asmaa'uljihaati waa jihooyinka asmaadooda asiti ee lixda ah wahiyo alfawqu waa xagga sare wa taxtu iyo xagga hoose walaclaa xagga sare walasfal xagga hoose walyemiin midigta iyo washimaal bidixda wadaatulyemiin dhinaca midig wadaatushimaal dhinaca bidix walwaraa'u xagga dambe iyo walamaamu xagga hore qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi wa fowqa kulli dii cilmin mid kastoo cilmi u saaxiiba waxaa ka sii sarreeya caliimun mid cilmi badan ayaa ka sii sarreeya ereyga fowqa'a ah ayaynu uga jeednaayoo waa daraf makaan qad jacala rabbuki rabbigaa wuxuu ka yeelay taxtaki hoostaada sariyan ayuu ka yeelay haddaba waxaynu doonaynaa ereyga markaynu eegno taxta ki'ihi isna waa darafkii aynu hadda oo kale weeyi qad jacala wuxuu ka yeelay rabbuki rabbigaa taxtaki hoostaada sariyan buu ka yeelay mid qulqulayoon kala go-aynin haddaba taxtaki waa daraf iyaduna makaan xagga hooseyna sheegaysaa warakbu safarkiina asfala minkum meel idinka hoosaysuu ku sugnaa ereyga asfala waa daraf wa tara shamsa idaa dalacad تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال إلهي ما أصحاب الكهف مركو كورم ييله وترى الشمس عن عيد عياد أركي إذا طلعت مركا يصوب حيصو تزاوروا عن كهفهم تيو اللي حنيس أقدكو كاللي حنيسا ذات اليمين أقلي حنيسا هذا بإريك ذات اليمين مركا أندونا إنه وظرفكي مكان أيو نقنيا إيجيا أيو تلماميا وكان وراءهم هرتو ذا وحا أهاذي مليك بقر gadaashooda ha odhan ereyga waraa'ahum waa daraf makaan wa qowlii qowlkayga wa cagsihinna an idhi ashartu bihi waxaan ku ishaaray ila ilalwaraa'i ereyga alwaraa'i xagga dambe ah wa taxti iyo ereyga xagga hoose ah wa shimaali iyo ereyga bidixda ah wa qowlii qowlkayga wa naxwuhunna an idhina ashartu bihi waxaan ku ishaaray ilaa ana aljihaati jihooyinku wain kaanad haba ahaadaan sitan lix e eh, laakina alfaadahaa alfaadeedu kahiiratun inay fara badan tahay wayalxaqu waxaa haleelaya biasmaa'i ljihaati jihooyinka asmaadooda waxaa haleelaya maa ashbahahaa ka shabahay ayaa haleelaya fii shiddati alibhaam ibhaamka darridiisa ku shabahay waalixtiyaaj iyo baahida ilaa maa kii loo baahan yahay yubayinu caddaynayay macnaaha macnaheega ka cindo oo kaleba weeyo agta ah waladaa oo kale weeyaanoo agta ah athani ka labaad athani ka labaad asmaau maqaadiiri lmasaaxaad masaaxaadka maqaadiirtooda magacyadoodii weeye wixii masaaxiya cabir sheegayey kalfarsakhi waa farsakhii oo kale walmiili waa maylkii oo kale walberiidi waa beriidkii oo kale dhammaantood waa cabiro la yaqaan oo xuduud la yaqaan iyo mitiro la yaqaan ku fadhiya ayay noqonayaan athaalisu saddexaad maa kaana waa ka ahaaday masuuqan mid la dhalaaliyey min masderi caamilihi caamilka masderkiisa laga soo dhalaaliyey ka qawlika oo kaleba weeye jelastu waan fadhiistay majlisa saydin sayd halkuu fadhiisanayey falmajlisu ereyga majlisihi mushtaqun waxaa laga ishtiqaaqday min aljuluusi juluus alladii kaasoo huwa isagu masderun masder u ah licaamilihi caamilkiisa jelase ah wahuwa jelastuba weeye qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi wa annaa annagu kunnaa waxaanu ahayn naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeega maqaacido meelo la fadhiisto lisamci dhegaysi baanu u fadhiisan jirnay waa maqaacida walow qulta haddaad tidhaa dahabtu waan tegey majlisa zaydin haddaad tidhaa ow jalastu waan fadhiistay madhaba zayd madhaba camrin camar halkuu ka tegi jiray lam yasixa ma ansaxayo waayo caamilkii iyo waxa kala duwanaaday iyo darafkii ayaa kala duwanaaday waa liikhtilaafi masdar ismi lmakaan ismulmakaanka masderkiisi iyo waxaa iskhilaafay wa masderi caamilihi iyo caamilka masderkiisii ayaa iskhilaafay almafcuulu macahu kii ugu dambeeyey ee maca mafaaciisha ayaynu in sha allahu tacaala halkan ku arkaynaa waxaana loo yaqaanaa almafcuulu macahu baa loo yaqaanaa waa mafcuulka aynu leenahay mafcuulu macahu almafcuulu macahu ayaynu ku tilmaami ama aynu odhan walmafcuulu macahu mafcuulu macahugii weeye xagga horuu ku xidhan yahay mafcuulu macahugu waxa weeye ismiga agtiisa wax lagu sameeyo ee wowga sita haddaad hadda aayar soo kacdood agtayda fadhiisato anaa mafcuulu macahu noqon haddaad tiirkaa ag marto tiirkaasaa mafcuulu macahu noqon waa ismi agtiisa wax lagu samaynayu mafcuulu macahugu walmafcuulu macahu waa mafcuulu macahugii wa huwa mafcuulu macahugu ismun ismi weeye ismiga oo fadlatun dheeraada maaha cumde iyo marfuuc toona ismiga oo bacda waawin wow daba dhacay wowda oo uriidda bihaa looga jeedo atansiisu in lagu caddeeyo calalmiciyati macanimada oo masbuuqatin lagala hormaray bificlin ficil baa lagala hormaray ow amase maa baa lagala hormaray shay fiihi dhexdiisa ay ahaatay xuruufuhu xuruuftiisa iyo ومعناه معنيهيسو واسمه فاعل كسرتو وان سعودي والنيل وبيغا اكتيسا مركان انا سرتو وان سعودي والنيل وبيغا اكتيسا مفعول معه هو النيل واي اكتيسا ان وحكو سميهي waxa aan ku sameeyay waan ag socday de sirtu waan socday waniila wawgaasi maaha xarfu al-adaf waa waawul maciya baa la yiraahdaa hadaan wawga xarfu al-adaf ka dhigi lahayn macnaha inaga khaldamaya wuxuu noqonayaa sirtu anu waan socday waniilu wabiguna wuu socday webiga looma yaqaan biyaha waa jeexan biyuhu ay marayaan webigaasina wuu socday anna waan socday webigiina wuu socday baad tidhi waa arin khaldan wa ana anigu saa'irun waan soconayaa wa niila webiga niciisaan soconayaa hadda kaa hore ficil baa ka horreeyey oo wa niila waa ismi wow baa ka horreeya maca looga jeedo waawul maciyo ah agtiisaa wax lagu sameeyey waa fadlo waana bacda waawin ficil baa ka horreeya sirtu ah wa ana saa'irun wa niilana wa niiladani waa ismigii mafcuulu macawga la odhan jiray wowgani waa waawul maciya waxa ka horeeya ficil maaha waa ficil xuruuftii iyo macnihiisii wax sitaa waxaa looga jeeda xuruuf ficil iyo macno ficil waa ismigii faacil iyo ismigii mafcuuliya kuwii lamidka ahaa ilan sarfiilaa tahaye sidan ardayga aan sarfiilaha ahayn baa loogu sheegayaa ficil xuruuftii iyo macnihiibuu sitaa marka lagu leeyahay waa asmaadii mushtaqa ahayd baa looga jeedaa ismigii faacil iyo iyo ismigii mafcuul iyo amsilatu lmubaalaqada iyo kuwii lamidka ahaa hadda saa'irkani waa ismi faacil ficilkiisu saara hulaasiya wey qaala maxaynu ku keeni jirnay ismigeega faacil qaa'il baaca maxaan odhan jirnay baa'ic saara wuu socday maxaad odhan haddaba saa'ir wa ana anigu saa'irun waan soconayaa wa niila webiga miciisa ayaan soconayaa sharaxa aynu eegno kharaja waxa baxay bidikrilismi ismiga sheegidiisa waxa ku baxay alficlu ficilkiibaa baxay almansuubu la nasbinayey bacdal waawi ee wowda debadeed ahaaday oo fii qowlika qowlkaaga ku sugan laa ta'kulha cunin asamaka laa ta'kulha cunin asamaka kalluunka wa tashraba adoo cabbaya allamana caano maaha mafcuulu macahu waayo ismi buuna ahayn tashrabadani waa ficil fa innahu isagu calaa macna aljamci jamcin macnaheegii ayuu ku sugan yahay jamcinta macnaheeguna waa maxay laa ta'kuli samaka wa tashraba laban waa ha jamcinin xilligaad caanaha cabbayso kalluun ha cunin wey meel ha iskugu keynin taladan kolley dhakhaatiir baa bixisay oo qolooyinka qaarkood waxay yidhaahdeen ninka labadaa isku geeyaa falaa yaluumanna ilaa nafsa hadday barasi kugu dhacdo ood labadaa isku geysid naftaadun canaana bay yidhaahdeen kolkaa barasta ayay sameeyaan bay yidhaahdeenoo xaggaa baras iyo shubannona way keenaan iyo calool xanuunna way keenaan waxa weye caanuhu caanoo dhan ma aha waa caanaha borotiinaadkooga uu badaya sida loda oo kale caanaha geeloo kale maaha baa la yidhaahdaa haddaba haddaad kalluun cunayso ood caana iskaga dejinayso waxaa lagu leeyahay khatar baa ayaad qarka u taallaa laa ta'kul ha cunin asamaka kalluunka ha cunin wa tashraba adoo cabbaya allabana caanaha kolka kalluunka gaar laguguma diidayo caanahana gaar laguguma diidayo isku dhex cunkaa laguu diidan yahay fa innahu isagu calaa macna aljamci jamac macnihii ayuu ku saabsan yahay ey laa tafcal ha samayn haadaa kan ha samayn maca ficlika adoo samaynaya haadaa kan kale adoo samaynaya walaa yusamaa laguma magacaabo mafcuulan macahu laguma magacaabo oo mafcuulan macahu la odhan maayo waa likownihi aaantiisa laysa isman ismi midan ahayn uu yahay waljumlatu alxaaliya jumladda xaaliyada ah inaga baxday oo wowgeegu wow bay daba dhacdaaye wowgeegu maca ma aha waa waawlxaal jaaa zaydun zayd baa yimid fii naxwi qowlika hadalkaaga oo kale dhexdiisa jaaa zaydun zayd baa yimid washamsu daalica tiay qoraxda ama cadceeddu soo baxayso washamsu daalicadaa fa innahu isagu eegwowgaa macaha laga dhadhansado ama macaha lagu bedeli karo laakiin dee jumla meesha taalla ismi ma aha fa innahu isagu wain kaana almacnaa macnuhu haba ahaado calaa qowlika qowlkaaga macnihiisa jaaa zaydun jaaa zaydun zayd baa yimid maca duluuci shamsi xilligay cadceeddu soo baxaysay saasoo kaleba ha ahaado ilaa anna daalika kaasi laysa bismin ismi maaha ismi maahee waxa weeyaan jumlo walaakinahu ha ahaadee jumlatu walaakinahu isagu jumlatun jumlo weeyi inuu jumlo yahay ayaynu sheegaynaayo waa jumlaynu nidhi wa bidikri lfadlati fadlada sheegeegana waxaa inagaga baxay maa bacda alwaawi wowga kaka dambeeya ee fii naxwi qowlika hadalkaaga oo kale ku sugan ishtaraka zaydun zayd iyo waxa wadaagay wa wacamrun camar baa wadaagay zayd iyo camar baa wadaagay haddaba wowga wacamrun ku jira fadlo ma aha oo laga maarmi maayo haddaynu nidhaahno ishtaraka zaydun qura zayd baa wadaagay yuu la wadaagay baa lagu odhanayaa waa inaad tidhaahdaa ishtaraka zaydun wa camrun labada qof ee wadaagay waa inaad caddaysaa fa innahu isagu cumdatun waa cumde lianna alficla ficilka ishtaraki ihi laa yastagnii kama maarmayo canhu xaggiisa kama maarmayo oo laa yuqaalu lama odhanayo ishtaraka zaydun qura lama odhanayo lianna alishhtiraaka ishtiraaga iyo wadaagsigu laa yata'ataa kama suuroobo ilaa bayna snayni laba dhexdood mooyaane wa bidikril waawi wowga sheegiisa waxa ku baxay ka bacda maca maca dabadeeda ereyga maca ka dambeeya lama yidhaha mafcuulu macahu bacda wow baa shardi bacda maca lama rabo oo fii naxwi qawlika ku sugan jaa'anii zaydun zayd baa ii yimid maca camrin camar micii isagoo ah wamaa kiibaa baxay bacdalbaa'i ba'da ka dambeeyey oo fii naxwi qowlika qowlkaaga oo kale ah bictuka waxaan kaa iibiyey addaara daarta ayaan kaa iibiyey oo biasaasihaa maca asaasihaa agabkeegii wadata daarta oo macal agabkeegii wadataan kaa iibiyey ba'daasi waa bimacnaa maca wa bidikri iraadati tansiis in caddaynta loo jeedo iraadatu tansiis tansiiska in loo jeedo xus sheegiddiisa waxaa ku baxay cala almiciyati la nasaynayo la caddaynayo miciyenimadana naxwu qowlika qowlkaagoo kale marka aad tidhaha jaaa zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna wuu yimid jaaa zaydun wa camrun haddaynu nidhaahno isna wuu inaga baxay waa idaa uriidda marka loo jeedo majral cadfi cadafka meeshiisa oo kale inuu dhaco marka loo jeedo ayaa inaga baxday wa qowlihii qowlkayga masbuuqatin anku idhi ilaa aakhirihi waxaa bayaanun wuxuu caddaynayaa lishardi lmafcuuli macahu mafcuulu macahuga shardigiisii wa huwa isagu annahu laabudda waxaa lagama maarmaana an yakuuna inuu yahay masbuuqan mid lagala hormaray bificlin ficil ow amase bimaa mid fiihi uu ku dhex jiro macna alficli ficil macnihii iyo wa xuruufihi xuruuftiisuba falawalu ka hore ka qowlika qowlkaagoo kale weeye sirtu waan socday waniila wediga agtiisa wa qowlillaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiinna wa shurakaa'akum shurakadiinna macooga haddaba wa shurakaa'akumta cadaf lagama dhigi karo waayo ficilka ajmaca ah ayaan sidiisaba wax muuqda mafcuul ka dhigin kama dhigto ajmaca maal kama dhigan karto ajmactu maalan ma odhan kartid waa mamnuuc ajmactu maalan ajmacadu waa macno ayay qaadataa amar iyo waxaasay mafcuul ka dhigataa laakiin jamaca haddaynu qaadano hulaasiya jamacada ayaa acyaanta mafcuul ka dhigata alladii jamaca maalan wacadada jamaca markay sulaasi tahay bay maalka qaadata laakiin ajmacada lama ogola haddaba fa ajmicuu amraku marka la yidhaah ajmacadu amarkaasoo macna-abay mafcuul ka dhigan laakiin shurakadaa haddii lagu cadfo shurakay nasbisay shurakaduna waa wax la arki karo lama ogolayn kolkaasoo oo kale wathaani ka labaad ka qawlika oo kale weeyi ana anigu saa'irun waan soconayaa waniila webiga agtiisaan soconayaa walaa yajuusu ma banaana annasbu nasba ma banaana fii naxwi qowlihim qowlkoogoo kale la nasbiyo kullu rajulin nin kaste wa daycatuhu iyo alaabtiisu dee muqtarinaani way xidhiidhaan waayo waa cumdikaa khilaafan waxaan khilaafaynaa lisaymariyi liannaka adigu lam tadkur maadan sheegin ficlan ficil maadan sheegin walaa maa mid maadan sheegin fiihi dhexdiisa uu yahay macna alficli wa kadalika kaasoo kale laa yajuusu ma banaana haadaa laka kani adigaa iska leh wa abaaka wa abaaka binasbi ma banaana waayo ficil macnihii shay sita ayaa ka hor maray oo haadaadu ushiiru way kala mid tahay laakiin xuruuf ficil buuna sidanin lianna sma lishaara ismulishaaruhu wain kaana haba ahaada fiihi dhexdiisa macna alficli ficil macnihii wahuwa ushiiru weeye laakinahu ha ahaadee laysa fiihi dhexdiisa ma aha xuruufuhu ficil xuruuftii dhexdiisa ma aha xuruuf ficil ma buu ku yidhi waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa annasbu nasbihii ayaa waajibaya nasbuhu waajib buu noqon ka qowlika qowlkaaga oo kaleba weeyi laa tanha ha nahiyin atidhi cani ilqabiixi qurunka dadka ha ka nahiyin wa ityaanahu adoo la imanaya wa ityaanahu laa tanha cani ilqabiixi wa ityaanahu waa waawulmaciy waajib weeye nasbahaasi haddaan iminka laa tanha cani ilqabiixi wa ityaanihi aan ka dhigo oon jero arrinkii khalad buu noqonaya wuxuu noqonayaa war xumaha dadka ha u diidin laa tana cani alqabiix qabiixa ha diidin wa ityaanihi samayntiisana ha diidin qabiixa ha la sameeyee dadka ha u diidin ityaani haddaan jiro waa samaynta qabiixa iyo la imaatinkiisa ha diidin buu noqon waa khalad waxa weeye macnaha loo jeedaa dadka xumaha ha u diidin adigoo xumihii aduu ku jira eeg adaaba xumihii samaynayoo la imanayee ummadda maxaad ugu diidi ilan adigii baaba xumihii ku dhex jire saasuu ku leeyahay waa waajib mafcuulu macahugu markaas oo kale wa minhu waxaa ka tirsan qumtu waan istaagay wa zaydan zayd agtiisa wa in la nasbiyaa waa waajib laakiin waa khilaafi iyadu sababtuna waxaa weeye wa zaydan wowga haddaan xarfulcadaf ka dhigo oo ta'daan ku cadfayo an idhaa oon idhaa qumtu anuu waan istaagay wa zaydun zaydna uu istaagay fasli baa lagama maarmaan ahaa sida maxamed ibnu maalik uu matnigiisa ku sheegay wa in calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri lmunfasil waxaa la yidhaha qumtu ana wa zaydun ana baa lagu kala fasaaraa ana wa zaydun baa lagu kala saaraa oo fasligaasaa lagama maarmaana wa marartu bika waanku soo maray adiga wa zaydan zayd maciisa ereygaa wa zaydan in la nasbiyaa waajibaya haddii laakiin aan cadafno oo bika kaafkeega aan ku cadafno oo wa aynu nidhaa jumhuurtu way diideen oo ma bannaana maxamed ibnu maalig baa ogolaaday waa ka alfiyada uu ku leeyihiiyo khulaasada wacawdu khaafidin la daacadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi lmuhbata wuxuu leeyahy haddii xaraf jaar wax lagu cadfayo damiir mutasiloo fii maxalli jarina haddii wax lagu cadfayo in xarafka jaar la soo celiyey jumhuurtu qasab ka dhigeen markaad leedahay marartu bika wa zaydan haddaad cadaf ka dhigayso wa bizaydin baad odhan qur-aankana saasaa ku badan waayo ilaahay wuxuu yidhi calayhaa walfulki ma odhan eeg hadda calayhaa walfulki ma odhan calayhaa haadaasi saw damiir mutasila ma aha marka wax lagu cadfayo xarafka jaar waa in la soo celiya ka dambe calayha wa cala alfulki baad odhanaysaa minka eg wa minka wa min nuuxin baad odhanaysaa eg wa minka wa nuuxin lama ogola wa minka wa nuuxin lama ogola kaafkaa markaad wax ku cadfayso isla xarafkii jaar soo celi oo waxaad tidhaa wa minka wa min nuuxin haddaba wuxuu ku leeyahy hadaad marartu bika tidhaa oo zaydka ku cadfaysa aaway ah, bacdii dee maxaa la ogolaa marartu bika wa bizaydin baa la ogolaa marartu bika wa bizaydin qur'aanka sidaasaa fara badan oo in xarafka jaar la soo celiye ah jumhuurtuna arrinkaa waajib bay ka dhigeen laakiin maxamed ibnu maalik wuxuu leeyahay aniga agtayda qasab maaha waan iska ogolahay buu le marartu bika wa zaydin wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wa nasri saxiixi muhbata gabay baa jira oo aan ku arkay buu yidhi aayad qur'aana waxaan u malaynayaa kisaa'i inay ahayd qiradiisa suuratu nisaa bilowgeega waataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi tasaa'aluuna bihi marka la shado welibana tasaa'aluuna bihi wal arxaami buu akhriyaya wal arxaami oo wuu iska jiray halkuu ku cadfaya wal arxaamidan waa bihi damiirkan ka horeeya dee wa bil arxaami in la yidhah bay ahayd saw ma aha lama odhan oo ilaahay ma odhan subxaanahu wa tacaala maxamed ibnu maalig aayaddaa oo qiro kale ku timid ayaan deliishanayaa buu yidhi iga daaya waajibkaa sheekeenu maxamed ibnu maalig ma raacsanaa ereygan haddaba jumhuurta ayuu ayuu la socdaa wa marartu bika waan ku soo maray wa zaydan zayd agtiisaan ku soo maray nasbaha waajibaya oo ba'dii baa ka maqan dii ka dambe calal asaxi qowlka asaxa ah fiihimaa labada mas'aleba qumtu wa iyo marartu bika labada mas'aleba sida asaxi waa saasuu ku yidhi u xoog badnaani in la nasbiyaa fii naxwi qowlika qowlkaaga oo kale dhexdiisa kun ahaw anta adigu wasaydan zayd miciisa kal akhi walaalo oo kale kun ahaw anta adigu wasaydan zayd miciisa kal akhi walaalo oo kale kun anta wasaydan kal akhi hadda kun anta wasaydan markaan idhaahdo ereygaa wasaydana in la nasbiyo ayaa ka xoog badan in la godo cadaf la qaato oo kun anta wasaydun in la yidhaah waxaa ka wanaagsan baa lagu leeyahay wasaydan nasbaha waayo fasligii hadda wuu jiraa oo ilaahayba markii wuxuu ina yidhi idhab anta wa rabbuka wa rabbuka sow ma arkaysid fasligiibaa meesha yimid idhab iyo faacilka idhab baa wax la doonaya in lagu xidho sow ma aha wa rabbuka iyo idhab dee layskuma xijisiin karo idhab wa rabbuka laguma odhan karo mutasilka mutasilkaa ah markuu shay ku xidhmayo waxa la keenaa horta damiir munfasila idhab anta antadani waxay tawkiidinaysaa antada waajibulistitaarka ah wa rabbuka baa markaa la odhanaya haddaba kun anta haddii lagu dhaha wazaydan wazaydu waad odhan kartaayo wataa ilaahay siduu u goday ayayd u godaysaa inkastoo godaalkaas marka la godo eeg tawjiihiisu ay tahay mas'alo hadal badan tawjiiha damaha waa laysku hayaa ee la socda kun anta wazaydun way bannaan tahay kun anta wazaydanna way bannaan tahay waxaa xoog badan laakiin nasbaha nasbaha xoog badan oo mafcuulu macahu laga dhigo ويضعف وضعيف يا نصبه او وحا كحوق بدنانا يا عذفك في نحو قام زيد وعمر وايو عذفك اصلها wax daciifiyaane ma jiro qaama zaydun zayd wuu kacay wa camrun camarna wuu kacay inaan isku cadafna ayaa xoog badan oo la rafciyo in waxaa kaloo bannaan qaama zaydun wa camran zayd baa kacay camar agtiisa kaasina way bannaan tahay laakiin waa daciif culima mas'alada halkan uu kaga hadlay waxa weeye ismiga wowga daba dhaca inta xukun uu yeelan karo ismi wow daba dhaca mafcuulu macahunimo in lagu nasbiyaa waajib bay noqon sida laa tanhaa cani lqabiixi wa ityaanahu waa kow marna laba weji baa bannaanaan oo mafcuulu macahugaa xoog badnaan sida kun anta wa zaydan kalakhi oo kale marna laba weji baa bannaanaani oo mafcuulu macahugaa daciif noqon sida qaama zaydun wa camr saddexdaa masaluu sheegay labuu ka aamusay sidii aan ruuxulicraabka ku qaadannay soo maahayn labaduu ka aamusay maxay ahaayeen inuu cadafku waajibo xagga horuu ku yar ishaaray ishtaraka zaydun wa camrun ishtaraka zaydun wa camrun wa camru wowgaa wa inaga ilahay waa cumdoo lagama maarmi karo dee cadafkiisaa waajibaya markaas oo kale tuu ka aamusay wa annasbu bificlin maxduuf taana toos buuba uga aamusayba lilismi ismigii waxaa u sugnaaday alwaaqici dhacay bacdalwaawi wowda dabadeed almasbuuqati wowdii lagala hormaray bificlin ficil lagala hormaray ow amase maa mid shay lagala hormaray fii macnaahu macnihiisa ku sugan halaathu xaalaatin saddex xaaladood ayaa u sugan saddex xaaladood baa u sugan ixdaahaa saddexdaa mid ka midihi an yajiba waa inuu waajibo nasbuhu nasbihiisu waa inuu waajibo cala almafcuuliyati mafcuulnimo lagu nasbinayo nasbuhu cala almafcuuliya ayaa waajibaya wadaalika kaasina idaa kaana alcadfu waa markuu cadafku yahay mumtanican mid mamnuuca limaanicin maanic dartii macnawiyin oo macnawiya ow sinaaciyin amase sinaaciya oo qaacida ay diiday falawalu ka hore waa ka macnawiga ah ka qowlika qowlkaaga oo kale weeyi laa tanhaaha nahiyan cani ilqabiixi xumaha wa ityaanahu iyo laimaatinkiisa cadafka waxaa diiday macnaha khaldamaya ujeeddo macnawiyaa loo diiday oo haddaan idha laa tanhaa cani ilqabiixi waityaani waxaa iska hor imanaya laa tanhaa cani ilqabiix iyo waityaanihi iska hor imanaya وعامل مع سبب معنوي كالو ديدي وذلك كاس لان المعنى معناها على العطف عطف كهدي لو عطف و معنوه نقون لا تنها هديد عن القبيح قرنك هديد وعن اتيانه سمينتي سنه هديد قرح قرنك هديد سمينتي سنه هديد هل iska sameeyo ogolow buu noqonaya waana arin khaldan وهذا كان تناقض وسبرانبريا اما وسبورينيا وثاني قضبك لباد كقولك قولك اغو كلا weeyii qumtu anigu waan istaagay wa zaydan zayd agtiisaan istaagay wa zaydanta haddii la cadfo oo wasaydan aynu hadda haddaynu cadafno wasaydan waa arrin la diidayo weeye qumtu waan istaagay wa zaydan zayd agtiisa ayaan istaagay waa arrin khaldan ayay noqonaysaa haddii la cadfo waayo qaacidaa diidoo sinaaci weeye wa zaydun haddaynu nidhaa wa marartu bika waan ku soo maray wa zaydan zayd baan soo maray haddaan cadafno oon wasaydin idhaa qaacidaa diidaysa ama alawalu ka koobaadee hore faliannahu isaga laa yajuusu ma bannaana alcadfu in la cadfo cala damiiri damiir in lagu cadfo damiirkii almarfuuci la rafcinayey almutasili ee la xidhiidhayey ilaa almutasili ee caamilka la xidhiidhayey ilaa bacda tawkiidi tawkiid dabadii mooyaane bidamiirin damiir lagu tawkiidiyo munfasilin ka soocan damiir munfasil oo tawkiida marka la keenaa la cadfi karaa ka qowlihi tacaala oo kaleba wey laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin fii dalaalin mubiin hadda wa aabbaa'ukum waa la cadfay halkee lagu cadfay kuntum ismiga kaanee kuntuma antum tan dibadda taalee munfasilkiihina waa tawkiido cadafkay suurtagal ka dhigtay markaa unbaa laysku cadfi karaa wa ama haaniika labaad faliannahu laa yajuuzu faliannahu isaga laa yajuuzu ma bannaana alcadfu cadaf ma bannaana cala damiiri damiir lagu cadfo damiirkii almakfuudi la khafdinayey ilaa bicicaadati alkhaafid khaafidka in la soo celiyo mooyaane ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi wa calayhaa iyada dusheeda wa cala alfulki iyo fulkiga doonida dusheeda tuxmaluun laydinku qaadaa wa calayhaa haadaasaa wax lagu cadfaya walfulki lama odhana calaadii baa la soo celiyey wa cala alfulki wa min anaxwiyiina naxwiyiinta waxaa ka tirsan man lam yashtarid cidan shardiyin fi lmas'alatayni labada mas'alo shay-an waxba cidan shardiyeen fa calaa qowlihi kaa qowlkiisa haddaynu raacno yajuusulcadfu cadafku wuu bannaanaan walihaadaa sidaa darteed baan qultu kuu idhi calal asaxi ka sixada badan fiihimaa labadaba wa haaniya mas'alada labaad an yatarajaxa waa inuu xoog badnaado almafcuulu macahu mafcuulu macahu waa inuu xoog badnaado cala alcadfi cadafkana uu ka xoog badnaado wadaalika kaasi naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale kun ahaw anta adiga iyo wasaydan zayd kal akhi walaalo oo kale wadaalika kaasi liannaka adigu low cadafta haddaad cadfi lahayd zaydan zayd haddaad cadfi lahayd cala damiiri damiirka haddaad ku cadfi lahayd fii kun lazima waxaa ka dhalan an yakuuna zaydun zayd inuu noqdo ma'muuran mid wax la amrayo wa anta adiguna laa turiidu ma doonaysid an ta'murahu inaad ninkaa wax amarto kun anta wa zaydan markaad tidhaa zaydka waxba ma amraysid kaad la hadlayso maad amraysaa war adigu zayd adi iyo zayd waxaad isku noqotiin sida walaalaha kolkaa zayd wuu kuu yahay adu u ah awdee zayd wuu kuu yahay adu kanaad la hadlaysaa ayaad wa anta laa turiidu ma doonaysid an ta'murahu inaad amarto wa inamaa turiidu waxaad doonaysaa an ta'mura inaad amarto mukhaadabaka ka aad la hadlayso bian yakuuna inuu ahaado macahu zayd maciisa kal akhi walaal oo kale qaalo shaaciru gabayaabaaba gabay ka tiriyey mas'aladan oo kale oo ku hadlay wuxuu yidhi fakunuu antum wabanii abi ku makaana min adixaali fakunuu waxaad ahaatiin antumuu idinku waxaad ahaatiin wa benii abiikum aabbihiin inamadiisa macooga makaanaalkulyatayni labada keliyo labada keliyo meeshoodoo kale ahaada minadixaali beerka ay u joogaan labada keliyo halkay beerka u taagan yihiin oo kale walaaladiin xagga aabba aad walaalaha ka tihiin u ahaada labada keliyo beerka way la xidhiidhaan beeryarka welibana beeryarta labada keliyo toos bay ula xidhiidhaan war idinka iyo walaalihiin sida labada keliyo ay beeryarta ula xidhiidhaan oo kale u xidhiidha oo u ahaada fakuunuu ahaada idinku fakuunuu ahaada antum idinku wa banii abiikum haddaba inamada xagga aabba ay walaalaha ka yihiin ma amrayo kuwanuu la hadlayo quruu amarku ku dhacayaa fakuunuu ahaada antum idinka oo iyo wa banii abiikum aabbihiin wiilashiisa macooga markaad tihiin makaanalkilyatayni ahaada labada keliyo meeshooda minatixaali beeryarta ay u joogaan waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystay min tamhiilii tusaalayntayda bikun anta wasaydan kalakhi aan ku idhi anna maa bacda almafcuuli macahu mafcuulu macahuga waxa ka dambeeyaa yakuunu inuu noqon karo calaa xasabi maa kii xisaabtiisa qablahu ka horreeyey faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa labadoodaba ka ka horreeya xisaabtooda ma noqonayo wuxuu ku leeyahay markaan ku idhi kun anta wasaydan kalakhi markaan ku idhi mafcuul macawga waxan ka dambeeye zaydka ka dambeeye kal akhihi waxaa loola mucaamaloonayaa ka ka horeeyo qurun baa la eegi mafcuul macawga qura la eegi zaydan hadduu zaydan mufrad yahay akhana mufrad baad ka dhigi hadduu zaydan kani hadduu musanne noqdo maxaan odhan lahaa kani hadduu musanne noqdo kana musanaan ka dhigi lahaa waa saasaan ula dhaqmi lahaa waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystay min tamhiilii tusaalayntayda bikun anta adigu ahaw anku idhi wa zaydan zayd agtiisa kal walaaloo kale ana maa ka bacda almafcuuli macahu mafcuulu macawga kaka dambeeyaa yakuunu wuxuu noqon calaa xasabi maa kii xisaabtiisa qablahu ka horreeyey faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa labadoodaba xisaabtooda noqon maayo wa ilaa haddii kale la qultu waxaan odhan lahaa kal akhaweyni baan odhan lahaa haadaakani huwa saxiixu waa ka saxiixa ah wa miman nasa calayhi cidda caddaysay waxaa ka mid a ibnu kaysaan baa ka mid a samaaca iyo walqiyaasu qiyaaskuna yaqtadiyaanihi wayba keensanayaanba وعن الأخفش أخفش وحا لغا وريا وإن يرى إجازة مطابقتهما إنه مطابقية لبضب إني بنانتهي قياسا يسوى وقياسا على العطف عضفك وليس بالقوي مسألة ذا أشيغي قوي معها إن كلا خويني اللي لا يلوغو رواقا قوي معها وثالثة مسألة صدحات أن يترجح وإنه حوق بدناضه العطف عضفك وإنه حوق بدناضه ويضعفه وضعيفه almafcuulu macahu mafcuulu macahuguna uu daciifo wadaalika kaasi idaa amkana waa markuu suurtagal noqdo alcadfu cadafku markuu suurtagal noqdo bigayri dacfin ducfi la'aantii oo fi lafdi xagga lafdiga ah walaa dacfin dacfi la'aantii oo filmacna xagga macnaha ah sabab macnaha daciifisa marka la waayo iyo kuwa lafdiga daciifiyaba marka la waayo sida qaama zaydun zayd baa kacay wa camrun camarna wuu kacay lianna alcadfa cadafku huwa alaslu isagaa asala cadafku isaga ayaa asala walaa mudcifa wax daciifiyaa lahu cadafka uma aha oo fayatarajax uu xoog badnaaday dee markaa ka kale in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam